inuu rasuulku sal اllahu alayh wasalam cali bn abi aalib u amray ama u diray inuu sawirada iyo taallooyinka iyo burburiyo xabaasha taagane arlada sare uga qaadanna inuu arlada la simo waa bedelaad markaa munkarkii la hayiraayo ama la doorinaayo la bedelaayo sida xadiiskii abi saciid alkhudri uu sheegaayey inuu rasuulku yihi salى اllahu alayh wasalam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastaطic fabilisanih fain lam yastaطic fabiqalbih wadalika aضcafu اliimaan kii waxa weeye munkar arkaa gacanta ha ku dooriyo ama ha ku bedelo hadduu awoodi kari waayo gacanta inuu ku bedelo afka ha ka dooriyo ama ha ka bedelo hadduu afka inuu ka bedelo awoodi kari waayana qalbiga ha ka noca ka karaahiyaysto marka waxa waa tagyiir munkarkii la bedelaayo marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa xabaalaha in la dheereeyo sare loo taagaa inaanay bannaanayn laakiin taswiyadaas waxaa jira rukso arlada in yar in sare looga qaado qadartaa ka la eg in sare looga qaadaa arladoo laga taagaa inay bannaan tahay ama shahreeraheeda ay taaka ka dheeraato laakiin taaka wixii ka badan dheeraansho ay ka dheeraanaysa waa muxaram oo ma bannaana bale culamada qaarkood waxay ku soo rareen ijmaac ahlu cilmigo dham isku waafaqsan yihiin inay xaaraan tahay oo aynay bannaanayn in waxa weeye sare qabriga ama xabaasha loo taago waxaa lagu taagayaa ha ahaato in ciid waxa weeye iyo dhagxan laga dhooriyo oo sare loogu dheereeyo oo taaka laga kormariyo ama ha ahaato in la dhisabe ah, dadka qaarkood marka axaadiista sheegaysa inaan xabaalaha la dhisin ama korkooda masaajidda laga dhigan loo sheego ama la yidhaahdo xabaalaha marka arlada waa in lala simaa waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa xabaalihii markaysaga xooga gaalada iyo kuway gaaladu caabudi jireen kuwaasaa laga tilmaamaya bay yidhahdeen warkaasina waa bail kuwaasoo keliya ma aha xabaalinaba sare in loo qaado ama loo taagaa ama la dhisaa ama sare loo taago oo taaka laga kormariyaa ama la talbiiso ama markaa waxa weeye la sibdhiyaa ma banaana waa muxaram cala ilaaq waxaana ku tusinaysaa rasuul lahi moxamed sala allahu alayh wasalam cali bnu abi aalib markuu diraayo dee ma kala reebin xabaalaha wala qabran mushrifan ilaa sawaytahu madiine iyo agagaarkeeda xabaalaha ku sugan waa ugu soo horeeyaan lama odhan xabaalaha muslimiinta markaysaga ayaga daaya ama saxaabada xabaalahooda markaysaga daaya lama odhan lagama reebin daliil lagaga reebaayo lama sheegin wakadalika caliy bn abi aalib markuu abihayaaj alasadi diraayo dee caadatan xabaalaha uu dirayaa waxa wey xabaalihii muslimiinta laakiin isna ma kala reebin xabaalihii gaalada iyo xabaalihii muslimiinta ma kala reebin walaa qabra mushrifan ila sawayta kale qabran qabran waa nakiro oo siyaaqu nafyi dhacday nakiraduna hadday siyaaqu nafyi dhacdo cumuum bay faa'idaysaa ida waqacat الnakiratu fi siyaaqi الnafyi tufiid اlcumuum marka xabaal oo dhan bay caam ku tahay xabaal oo dhan ayay caam ku tahay nahyiga horeynu soo aragnayna waa inoo tilmaamaya wa an yubna calayhi نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه cumuumka adilo khasisayso wax ka reebayso odhanaysa xabaalaha qaarkood iyaga waa la dhisi karaa ama saraa loo dheerayn karaa ma jiro waxaa kaloo soo arooray rasuulku sal اllahu alيyه waslm inuu nacdalay cidda xabaalaha markaysa waxaan yani nebiyada iyo saalixiinta dhisaysa ee masaajidda ka dul dhisaysa rasuulku wuxu uhi sal اllahu alيyه wasalam lacnat اllahi cala alyahuudi wالnasara itakaduu qubura anbiya'ihim masaajid lacnada ilaahay yahuudiya kiristaan korkooda ha ahaato sababu lacni waa maxay waxay ka yeesheen xabaalihii nebiyadooda masaajid bay ka yeesheen riwaayo muslim saxiixa kusoo wariyey waxay sheegaysaa yani ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim wa saalixihim masaajid waxay ka yeesheen xabaalihii nebiyadooda iyo kuwoodii wan wanaagsanaa xabaalahoodii masaajid bay ka dhigteen marka sabab lacni waa kaas waxaanu rasuulku sal allahu alayh wasalam uga jeeday taxdiir uga digaayo ummaddiisa inay xabaalaha masaajid ka dhigtaan taasuu uga digaya atay caaisha tiri yuxadiru maa sanacuu wuxuu ka digaya rasuulku sal allahu alayh wasalam waxay sameeyeen walowlaa dalika laubriza qabruh غayra anahu khushiya an yatakida masjida khashiya iyo khushiya labada mid walba waa loo dabdiyey ama waa loo xarakeeyey wuxuu ka digaya nebigu sal allahu alayh wasalam waxay yuhuudiya kiristaanku sameeyeen oo ah xabaalihii nebiyada inay iyo saalixiinta inay masaajid ka dhigteen oo kaniisado iyo biyac ay ka duldhigteen ka dul ay ku cibaadaystaan markaa taasuu ka digay haddaan taasi jiri lahaynna nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa lagu aasi lahaa meel bannaan bay tidhi caaisha ee waxaa loogu aasi waaye waxaa laga baqay in laga dhigto xabaashiisa masjid laga dhigto ama lagu dul tukado isagaa ka baqay iyo saxaabadaa ka baqday labada mid walba xadiidka waa loo xarakeeyey khashiya iyo qushiya almuhim axaadiis fara badan oo mutawaatira ayaa soo aroortay sheekhu ilaa afar iyo toban saxaabi buu soo arooriyey kitaabkiisa taxdiiru saajid min ittikhaadi اlquburi masaajid axaadiista sheegaysa lacnada waxa uu soo arooriyey ama sheegaysa inay shiraaru lkhalqi yihiin dadka kuwa ugu sharka badan ina shiraara الnaasi man tudrikhum الsaacatu hum axyaa wاladiina yatakhiduuna alqubuura masaajid xadiidka cabdullahi bn mascuud waana xadiid haabit oo nebiga sala allahu alay wasalam ka sugan dadka waxaa ugu shar badan kuwa ay qiyaamadu u kacayso iyagoo nool iyo kuwa ka yeelanaya xabaalaha masaajid labadaa qolaa ugu shar badan dadka labadaa qolo ayaa ugu shar badan man tudrikum الsaacaة أxyaa whm أxyaaء wاladiina yatakhiduuna اlqubuura masaajida xadiidkan waxaa lagu kulmiyey yani addariicaةu ilى الshirki maca khaatimati siduu saaxibu fatxi lmajiidba tilmaama wixii sababta shirkiga u ahaa iyo shirkiga laftiisii ayaa lagu kulmiyey kuway qiyaamadu u kacaysaa waa mushrikiin kuwa kale lala kulmiye xadiidka lagu sheegayna waxay tahay waa kuwa xabaalaha ka dhiganaya masaajid marka iyaguna sababtii shirkiga keensanaysay samaynayaan calaa kulli xaal waxaa laga yaabaa nowcan maa in la yidhaahdo tacaarud baa ku jira sawaytahu waxay sheegaysaa in arlada lala simo xadiidka kalena wuxuu sheegayaa tasniim inay bannaan tahay in dhoor loo yaro yeelo xabaashi oo la yaro taago qadartaa ka la-eg laakiin taas waxaa la odhanayaa iskama hor imanayso waayo waxaa lagu xambaarayaa taswiyada waxaa loo jeedaa xabaashii sare markii hore loo taagay ee la dheereeyey ayaa laga tilmaamayaa in arlada lala siiyo kii jadiidka ahayd ee la aasayeyna saraa loo yaro taagi karaa culamada qaar saasayda waxaase ka fiican in la yidhaahdo yani taswiyada iyo tasniimku labaduba waa bannaan yihiin laakiin waxaa la isku khilaafsan yahay ayuhuma afdal in xabaashii sare loo yaro taago taa ka arlada sare looga qaadaa fadli badan mise in waxa weeye xabaashii arlada lala simo aynay marka arlada inaba waxba ka taagnaan ayaa fadli badan laba qowl baa ku sugan culamada qaar waxay yidhahdeen alafdal waa in arlada lala simo si waxa weeye meeshani marka ay u qarsoonaato hadhowna ciddii ku intifaacaysa ay ugu intifaacdo waxayna yidhahdeen khayr qubuuri dawaaris laakiin xadiikaasi ma asixin saas aawoodee xukum laguma dhisi karo qowlka labaad wuxuu leeyahay maya waxa afdaloo fadli badan in arlada sare looga yaro taago qadar taa ka la-eg in arlada lala simaana waa bannaan tahay laakiin alafdal in sare looga yaro taago si xabaashii loo garto oo looga baydho oo aan loogu tuman oo aan loo dhisin oo qofkii soo maraa uu ugu duceeyo oo loo ziyaarto umuraha caynkaasi si ay uga yimaadaan alafdal waa in arlada sare looga yaro taago qadartaa ka leeg qawlkaa dambaana fiican oo ah in la yidhaahdo in arlada la simaana waa bannaan tahay taa ka qadar la eg in sare looga taagaana waa afdal waa sida fadliga badan marka calaa kulli xaal taana waa saas marka taswiyada xadiisku sheegaya waa taswiye aan ka hor imanayn tasniimkii waayo arladu iyadoo marka ay kala yaro taagtaagantahay haddana waxaa la yidhahdaa yani waxa wey taswiya waa lagu ilaaqa yani taas waa lagu ilaaqa yuukhadu min haadayn alxadiiayn waxaa laga qaadanaya labadan xadiis xaggooda maa yeeli umuuraha soo socda kow taxriimu lbinaa'i cala alqubuur in la dhisaa inay xaaraan tahay cala alqubuuri xabaalaha korkooda in la dhisaa inay xaaraan tahay masaladaa waa laga qaadanaya waayo waxaa ku sugan nahyi nahyiguna taxriim buu keensadaa waxaa kaloo ku sugan tagyiir la qayiraayo la doorinaayo oo ciddii arladii markaysaga yani xabaashii markaa waa sare u qaada ee dhistay arlada lala simaayo taasna waa munkar la bedelaayo laba taxriimu tajsiisihaa in la talbiiso ama la sibdhiyaa ama la nuuradeeyaa inay xaaraan tahay an yujasasa alqabru nahaa rasuul lahi sal allahu alayh wasalam an yujasasa alqabru saddex taxriimu alqucuudi calayha in la dul fadhiistaa inay xaaraan tahay axbaasha korkeeda in lagu fadhiistaa ma banaana waa dhibis la dhibaayo ruuxa meesha ku xabaalan saas aawadeed dadka qaarkood waxay samaynayaan oo inay xabaalihii intay calaamadii ka baabi'iyaan oo ay masaxaan dabeedna ay baloodhaynayaan oo ay ama iibsanayaan ama markaysaga ay dul degayaanba iyagu waa arrin aan shareecada ku bannaanayn waana dulmi iyo xadgudub lagu xadgudbaayo dadka meesha ku xabaalan dadka qaarkood dulmigoodu intuu farabatay ayuu wuxuu ka gudbay oo dhaafay dadka nooloo kuwii dhintay u soo dhigteen inay dulmiyaan markaasaa waxaa laga yaabaa inay dad xabaalahoodii intay dul degaan inay suuliye ka dul qotaan oo ay ku dul seexdaan oo ku dul tuntaan ay korkooda markaa waxbay ku kaajaan oo ku saxaroobaan taasina waxa waa dulmi aad iyo aad u weyn waajibna waxa ah guryaha xabaalaha laga dul dhisay in waxa weeye la dumiyaa waajib ah cidda caynkaa samaysayna ilaa inta gurigaa lagu intifaacayo la degan yahay ee dadkaa lagu dul tumanaayo dembigeedu waa u soconayaa dembigii looga qoray yani waa u soconaya waa dembi raatib ah oo u joogto ah oo maalin walba markaa u soconaya waayo dulmigay sameeyeen baa sii jira guryaha caynkaasa in la galaa in la seexdaa yani midnaba ma banaano xataa qaraabadaadu hadday joogto ha ugu gelin ha kiraysanin ha gelin ha seexanin ha ku tukanin waayo dee waxaa weeye salaadi kaagama ansaxayso yaani dul dulmi ah oo boob ah ayaad markaa ku dul tukanaysaa waa ardi maqsuuba si kale haddii loo eegana waa xabaalo xabaalna in masaajid laga dhigto lagu tukadaa ma banaana afar taxriimu taswiiri dawaati اlarwaax kuwa waxyaalaha nafaha u saaxiibka ah ee nafta leh in la sawiraa inay xaaraan tahay wixii aan naf lahayn sida gidaarada iyo dhirta iyo dhagxanta iyo buuraha iyo ee aan wax nooli sawirkii aanu soo gudagelayn waa bannaan tahay in la sawiro laakiin wixii naf leh ama bini aadam ha ahaado ama xoolo ha ahaado ama bahalla ha ahaadee in la sawiraa ma bannaana sawirku waa muxaram adilo badan oo taswiirta xaaraantinimaynaysana waa jirtaa marka adilada qaarkood waxay xaaraantinimaynaysaa in wax la sawiro daliilada qaarkoodna waxay xaaraantinimaynayaan in sawirka la haysto waa kan laa mas'alo adilo waxay inoo tilmaamaysaa inaan marka horeba laysi sawirin waxna la sawirin man sawara suuratan kullifa biha yani ruuxa markaa suurad sawira waxaa lagu kelifaa maalinta qiyaame inuu naf ku afuufo mana aha mid ku afuufaayo marnaba naf kuma afuufaayo naf soo geli baa lagu yidhahda axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa dadka inay kuwa ugu cadaabka daran ay ka mid yihiin kuwa wax sawira marka taswiirta wax la sawiraa marka hore waa xaaraan oo wax nool la sawiraa waxa ama gacanha lagu sawirayo oo wax la naqshadaynayo oo qofku gacantiisa isagu ku xardhayo ku sawiraya ha ahaato waxaashiya waraaq lagu sawiraya ha ahaato wax sawiroo la qoraayo ha ahaato looxa ama dhagaxa ama wax la mida oo hadh ha ahaato wax aalada lagu sawiraayo sida fotogaraafiga ama waxa la midka ha ahaato wax lagu sawiraayo kullu dalika waa muxaram ma banaana adilada taswiirta xaaraantinimaynaysana waa caam cumuumkaa wax khasisayaana ma jiraan marka cumuumka caamnimadiisaa loogu camal falaya adilo kale waxay diidaysaa oo xaaraantinimaynaysaa haysashada sawirka la haysanaayo oo ficlan marka wax la sawiro sawirkii ma layska haysan karaa xadiiskani muxuu sheegayaa an laa tadaca timaaala ilaa amasta sawirkii waa in la itlaafiya ama la burburiya mara hadduu ku yaallo ama xaashi waa in la jeexjeexaa yani waajibku sidaas weey ka waxyaalaha sawirada ah haysadka la haysanaya ma banaana masalada hanaad wujubu tamsi suwari dawaati اlarwaax wixii nafale sawiradooda in la baabi'iyaa inay waajib tahay waa masalada hanaade laga qaadanayo waa min baabi takyir munkaraat waa munkarkiio la doorina bacdu lmucaasiriin waxay kala farqiyeen waxyaalahan kamarada iyo waxyaalaha la midkaa lagu sawiraayo iyo ayay kala saareen waxyaalihii markaa eh, sawiradii waagii hore markaisagaa la yaqaanay laakiin tafriiqaasi wax daliila ma leh waxaanuu yahay jumuud cala aahir sida sheekhu raxmat ullaahi calayhi uu sheegay wax miaalana uma helaaye buu ihi mooyaane jumuudkii daahiriyada qaarkood laga sheegi jiray yani mid la mida mooyaane wax kale markaa waxaan yani oo tusaaleaan u helayaa ma jirto oo daahiriyada qaarkood halkii laga sheegi jiray odhan jireen laa yabuulanna axadukum fi lmaai raakid waxaa looga jeedaa waa in kaadida la dul fadhiisto laakiin maqorofad haddii lagu soo kaajo oo dabeedna lagu shubo biyihii fadhiyey dhibi kuma sugna yani taasi siday waxa weeye u ahayd yani mid baciida daahirkana khilaafaysa ayaa tanna la mid ah waa jumuud cala aahir ala kulli xaal waxyaalaha sawirka loo diidaayo maxaa ka mida ah mudaahaat ilaahay khalqigiisa laysu ekaysiinayo oo siduu allah wax u abuuray wax shabaha la doonayo in la keeno u eg kamaradda marka wax lagu sawiraayo ama waxyaalahan hadda qalabadan markiisa markaa hadda casriga isticmaalaan telefishinka iyo ashyaada la midka ah ama cajladaha videoga sawirkiio mutaxarikoo dhaqdhaqaaqaya ayaa markaysaa waxaa ku sugan suurad inay tahayna lama diidi karo marka idan iyomaa xagga markaa mudaahaadka iyo ushabihitaanka iyo u ekaysiinta u dhowaansho badan sawirkan markaa kamaradda ah iyo sawirkan qofku gacanta uu ku xardhaayo marna qofkii sidaa u eegaayo marna uu isagu gacantiisa ku sawiraayo laa shaka waxaa u mudaahaad haddii la yidhaahdo hadday sawir tahay qofku intan ma wada sawiri kareen marka idan aalad baa sawirtay ee isagu ma sawirin qawlkaasi waa qawl hariib ah walow bacd mashaayikh habay yidhaahdaan laakiin waa qawl hariib ah oo aan sax daciif waayo aaladdan iyadu iskamay shaqayn yaa ka shaqaysiiyey yaa ku beegay yaa dhag kaga siiyey yaa ka soo saaraya yaa safaynaya yaa dawooyin ku shubaya intaba cidda samaynaysa waxa waa qof baa samaynaya ee waxay la mid tahay iyadoo la yidhaahdo ruuxan marka waxa weeye saaruuqyada ama markaysaga waxaan yani hadda waxyaalahan la isticmaalo oo nuclear hadduu markaysagaa ruuxu markaa magaalo ku riday dee isagu dadka ma dilin ay ruux waxaas waddada ma dili kareen qalab baa dilay waa la garan karaa markaysagaa yani sida arrinkaasi aanu sax u ahayn ama butlaankiisu waa waadix sida taasba loo odhanaayo dee qofkii waxa weeye ku soo riday nuclearkan ama saarukh arday ardi ku soo riday isaga ayaa markaysaa waxaan waxaasoo nafaa wada itlaafiyo wada dilay sida taa loo odhanaayo ayaa kamirahan iyo waxyaalaha la midkaana la odhanayaa qofka markaysa waxaan kaga shaqaysiiye qalabkan ayaa sawiray almuhim ah, bacd اlmashaayikh ama bacd اlculamaa maslada noocaasa simbirrix ayaa kaga dhacday laakiin sababku waxa uu yahay sida markaysagaa jamaahiirta culamada ahlusunna ay sheegeen caalim zalle uu masale ku simbirrixday lama qalido waa in waxa weeye qofku uu xaqdoon waa inuu noqdaa yani sheekh hebel baa yidhi ama caalim hebel baa yidhi inuu isaga raaco ruuxu ma aha waayo caalim hebel dee ma ahayn markaysa waxaa rasuul la soo diray waa caalim min alculama waa caalim culamada ka mida yukhti wa yusiib waa khaطa'aya waana asiibaya marka uu khaطa'e khata'iisu caddaado waa in khata'iisa la khilaafaayo markaysaga sababka la raacaa ida xakama alxaakimu faاjtahada uma asaaba falahu ajraan وإida xakma faاجتahada faأخطأa falahu أjr waajibku waa saas culamada markaysa waa muxaqiqiinta ahlu sunuhuna waxaway waa sheegeen masalada noocaasna si fiican bay u caddeeyeen kaلشhaykh العalaamة محamed naصr الdiin الأlbani وشhaykh العalaamة cabdالعaزيز بن cabd الlahi بن baz raxmaة الlahi عalayhima وغayruhma min الculamاء yani waa caddeeyeen masalada noocaas aad iyo aad bay u waadixiyeen ayna radiyeen aqwaasha markaysa waxaan yani shaadka ah ee bacdi ay ku tageen ay radiyeen daba waxaa jirta sawirkii waxa weeye maanta waxuu noqday musiibo yani iska caam ah oo mima tacumu bihi اlbalwa waxay waxa weeye dhibta ama baahida loo qabaa ay aad iyo aad u badan tahay oo caam noqotay waayo lacagtii baa sawirada ku yaalleen lacagtiina lagama maarmi karo raashinadii bay ku yaalleen daasadihii caanaha iyo kuwii kaleba waa ku yaalleen dhugmantiyadii baa laleeyahy waa inaad sawir ku soo dhejisaa hadday baasaboordayaal tahay iyo hadday shahaadooyin tahay iyo waxyaalaha lamidka ahlucilmigu taas waxay yidhaahdeen ruuxu xaaladda uu ka fursan waayo sawirka uu isticmaalayaa sawirkii lakin qadra alxaaja adaruuratu tubixu lmaxduuraat daruuradu waxay bannaysaa bimacnaa sababteeda lagu banneeyaa ashyaa xaaraan ah marka leeyahay tubiixuna waxaa loo jeedaa way sababaysaayoo sababbay u tahay ayaa laga tilmaamaya laakiin daruuradii in la qofku iskaga ballaadhsado ma aha addaruuratu tuqadaru biqadariha bay culammadu qaacido kale yidhahdeen daruurada qadarkeedaa la qadariyaa oo inta baahida loo qabo keliya lagu kaaftoomaa lagama badiyo saas aawadee lacagtoo kale lagama maarmi karo marka waxa weeye waa u bannaan tahay ruuxina markaa lama odhanaayo ha itlaafiyo dembigeedana waxaa qabta ciddii ku sawirtay isaguna maadaama inuu ku intifaaco lacagtii uu u baahan yahy waa ku intifaacayaa mana odhanaayo waxa weeye waa inaan markaan tukanayo lacagta iska saaraan laakiin waa inaanu idhaarin oo muujin ee u qariyaan wakadalik dhugmantiyada iyo ashyaada noocaas ah baasaboordayaasha shahaadooyinka iyagana saa la-eg maadaama qofkii darar uga imanaayo ama cala wuxuu u baahnaa markaisaga aanu gaadhi karayn hadday tahay safarkii mubaaxa ahaa hadday tahay safarkii aacada ahaa yani xajkii cumradii yani tijaaradii caafimaad iyo wax la mida ah hadduu isdaaweyn waddan kale ugu baxaayo hadduu shaqaysi iyo wax la mida ugu baxaayo dee waa u baahan yahay wakadalika shahaadooyinkii dee sawir markaysaga ayaa lagu laazimaya in lagu dhejiyo yadana waxa weeye saas si la eeg maadaama yani ay ku sugan tahay maslaxa raajixa oo qofkii nawcan ma darar uga imanaayo hadduu markaysagaa samayn waayo cala aqali markaysagaa jaamicaad iyo wax la mid ah haddii geli lahaa aan loo ogolaanayn shahaadadiisii muctaraf aynay noqonayn haddaynan sawir lahayn waxay noqonaysaa iyaduna markaysa waxaan yani lidaruura inay ugu bannaanaato lidaruura inay ugu bannaanaato ayay noqonaysaa marka waxa weeye calaa kulli xaal ashyaadaasi waa mustatnan laakiin laguma sii ballaarsanayo sawirka qofku markaa isu sawirayana wuxuu ku kaaftoomaya intuu u baahan yahay wixii baahidiisa ka ziyaada ah waa inuu itlaafiya hadduu dib uga baahdo marka waxa wey waa inuu dib isu sawiraa xaaja maasa ay keensato arrinka lixaad ee laga faa'idaysanayo labada xadiis wujuubu hadmi ma kii in la dumiyaa inay waajib tahay bunya lagu dhisay cala alqubuuri xabaalaha korkooda ah, la dhisay lagu dhisay akara min shibrin taakana ka badan yani wixii taaka ka badan ee xabaal dusheed lagu dhisay ee xabaashu arlada ay ka sarrayso taaka in ka badan waxaa waajiba in la dumiyo ayaa waajiba sunno ma ah waa waajib haddii laga tago lagu dembaabayo qaala callaamatu shawkaniyu raximah llahu tacaala sheikha shawkani la yidhahda wuxuu yidhi ilaahay u naxariistee وإda تqرر laka hada hadday taasi kuu sugnaato calimta waxaad ogaanaysaa ana rafca اlqubuuri xabaalaha koryeelista la kor yeelayaa wawadca alqibaabi qubada in ah, lagu duldhisaa in la duldhigaa iyo wlmasaajidi masaajid iyo wlmashaahidi meelo lasoo xaadirayo oo dhismayaala calayha dusheeda qad lacana rasuul lahi salى اllahu عalيه wasalam faacilahu taaratan rasuulka ilaahi salى اllahu عalيه wasalam cidda samaysa waa nacdalay mar kama taqadama marna qaala wuxuu idhi ishtada qadab ullaahi cadhadii ilaahay ha ku daraato uu ilaahay u cadhoonayo calaa qawmin dad uu cadhoonaayo ama markaa rag uu cadhoonaayo ittakhaduu ka yeeshay qubuura ambiyaa'ihim xabaalihii nebiyadooda masaajida masaajid ka dhigtay oo ka samaystay ilaahay aad ha ugu cadhoodo saasuu nebigu ku habaaray fadacaa calayhim nebigu waa habaaray sala allahu alayh wasalam wuxuu ku habaaray bian yashtada qadab ullaahi inay ku daraato cadhada ilaahay calayhim yaga u cadhoonayaa bimaa facaluuhu sababta waxay sameeyeen daraaddeed oo ugu cadhoonayaa min hadihi almacsiyati oo macsidan ahaatay yacni cisyaan ilaa rasuulka la khilaafaayo wey la caasiyaya maadaama uu rasuulku sala allahu alayh wasalam xabaalihii yaan la dhisin yaan masaajidda laga dul dhisan alaa falaa tatakhidu alqubuura masaajid yacni markaa xabaalaha ka dhiganina masaajid uu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam cidda samaysa u nacdalay yani uu ku habaaray marka inuu ilaahay aada uga cadhoodo yani uu aad iyo aad rasuulku uga digay sala allahu alayh wasalam marka macsidaa daraaddeed yani ka ay sameeyeen daraaddeed oo macsida ah cadhada uu ilaahay ugu cadhoonayaa inay daraato oo aad ilaahay ugu cadhoodo ayuu nebigu ku habaaray sala allahu alayh wasalam wadalika haabitun fi saxiix taasina wuxuu ku sugan yahay yani saxiixa ayuu ku sugan yahay yani nahyiga iyo lacnadda iyo saxiixa waa ku sugan yihiin ama ishtadda ghadab اllahi calى qowmin ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid yani bukhaari iyo muslim kuma jiro lakin waa xadiis صaxiix oo haabita muwaطa'a malik waxaa lagu soo wariyey isaga oo yani mursal ah laakiin hayrkii wuxuu soo wariyey sida imaam axmed iyo ay soo wariyeen isagoo mawsuula isagoo mawsuula xadiidka la soo wariyey oo abu hurayra laga soo warinaayo marka xadiidku waa haabit nebiga waa ka suganyay sala allahu alayh wasalam walow yaanu saxiixaba ku jirin be isilaaxanna culamadu waxay u isticmaalaan hadday yahan fi saxiix waxay uga jeedaan ama bukhaari buu ku jiraa ama muslim ama labadaba waa ku jiraan isticmaal naadira oo aan badnayn bay culamadu waqhtiyada qaar waxay u isticmaalaan fi saxiix intay yidhaahdaan xadiis saxiixa ay ka wadaan lakiin culamadu haaliban waxay u isticmaalaan fi صaxiix hadday yidhaahdaan inuu axadu صaxiixayn ku jiro haddaanu labadaba ku jirin wa taarata naha can dalik marna nebigu salى اllahu alيه wasalam waa reebay oo waa nahiyey in xabaalaha la dhiso ama korkooda masaajid laga dhigto wa taaratan bacaa marna wuxuu u diray man yahdimuhu cid duminaysa waa caliy bn abi aalib uu diray walaa qabra mushrifa ilaa sawayta wa taaratan jacalahu min ficl yahuudi wاnasaara marna wuxuu ka yeelay inay yani waxyaalaha yuhuud iyo nasaara ay sameeyo yuhuudiyo kiristaanka afcaashooda iyo waxay sameeyaan inuu ka mid tahay in xabaalihii masaajid laga dul dhisto waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mida ah muslimiintii qaarkood inay ku daydaan yani markaa yuhuud iyo kiristaan ay ku daydaan cadawiyadii ilaahay oo sidii iyagu markaa xabaalaha ay masaajid uga dhisan jireen xabaalaha nebiyada ama saalixiinta ama awliyada xabaalahooda markaas siday masaajid uga dullisan jireen baa maanta waxa weeye bacdu lmuslimiin sidii oo kale samaynaya min jahalati lmuslimiin qaar ka mida wax magaratada muslimiinta qaar ka midii ay sidii oo kale samaynayaan oo ay xabaalihii masaajid ka dullisayaan ama qubado arrin muxarama waana min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka midta وtarة jaclh min ficl الyahuudi والنasاarى وtarة qaala marna wuxuu uhi laa تتakiduu qabrيi waثanan xabaashayda wahan ama sanam ha ka dhiganina buu yidhi lafdiga xadiiku laa تتakidu ma ahayn aan arkay waxa uu ahaa allahuma laa tajcal qabrيi waثanan yucbad ilaahow xabaashayda ha ka dhigin sanam la caabudo sanam ha ka yeelin marka allah buu ka bariyey inaanu wahan ka dhigin xadiikaynu ognahay waa kaas wa taaratan qaala marna wuxuu hi laa tattakhiduu qabri ciidan ha ka yeelanina xabaashayda ciid haka dhiganina ciid ha ka yeelanina ay mawsiman yajtamicuuna fiih ciidda maxaa looga jeedaa waa meel laysugu soo ururo xilli markaa go'an xilli go'anoo tilmaaman ayaa meeshaa lagu soo ururaya waxay noqonaysaa markaa ciid bay noqonaysa xadiis صaxiixaana ku soo arooray inuu waxa weeye nebigu salى اllahu alيه wasalam taas diiday laa tattakhiduu qabri ciida yani qabrigayga ciid ha ka yeelanina وصلوا علي فإن صلاaتكم تبلغنيi حayثuma كنتم iguna saliya rasuulku yihi sal allahu alayh wasalam salligaa igu sallidaan meeshaa ku sugantihiinba waa y soo gaadhaysaa yani malaaig baa soo gaadhsiinaysa ina lilahi malaaikatan sayaaxiina fi lardi yuballiguuna can ummati salaam isla xadiid kaleba ku soo arooray ciid ha ka dhiganina waxaa loo jeedaa wakhtiyo go'an oo aan markaa qabrigayga sida ciidda loo soo shiro oo kale ugu soo shirtaan ha yeelanina bacdi baa qallibay oo waxay yidhaahdeen intay xadiiska dabagediyeen macnihiisa ay waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa ziyaaradeeda farabadsada oo ciiddii waa xilliyo go'an ciid uladxaa iyo ciid ulfiri marka waxa weeye siday ciiddu u yar tahay oo maalmo yar ay tahay ziyaaradeeda ha yaraysanine mar walba isoo ziyaarti i kulli ywm fi kulli saaca laakiin fahamka noocaasi waa fahm khilaafsan fahamkii asxaabta rasuulka salى اllahu alayه wasalam waa khilaafsan yahay sabiilu muminiinka in la raacana waa waajib ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا واجب waxa ah wadadii mu'miniinta in la raaco sidii rasuulka salى الlahu عalيه wasalam iyo صaxaabadiisa u fahmeen waa in nusuusta loo fahmaa fahm cusub waa inaan lala iman طريقi hore waa in la raaco عalaykum bاlأmri الأول markuu firqa naajiya nebigu sheegaya salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yihi man kana calى mili ma ana calayhi اlyawm وaصxaabii marka asxaabtii rasuulka wax sidaa u fahmay xadiidkan miyuu jiraa oo rasuulka salى الlahu عalيه wasalam maalin kastaba ziyaaran jiray xabaashiisa ama saacad kastaba ziyaaran jiray xabaashiisa jawaabtu waa maya bale waxaynu ogsoonnahay asxaabta rasuulka sal اllahu alayh wasalam iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintuba inay markaa waxaa weeye ziyaarada xabaasha nebiga ay booqan jireen waxay ku koobnayd xilliyo gaara ah. xilli ka xilli waata cabdullaahi bnu cumar ay ka asaxday xabaasha nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu soo booqan jiray markuu ama safar u baxaayo madiine ka safraayo ama uu safar ka soo galo markaasuu xabaasha nebiga booqan jiray markaana markuu booqanaayo intuu xabaasha nebiga is ag ayuu odhan jiray assalaamu calayka yaa rasuula allah abubakar buu haddana is ag taagi markaasuu odhan jiray assalaamu calayka ya abaa bakri haddana cumar buu isdul taagi jiray markaasuu odhan jiray assalaamu calayka ya abati markaasuu deedna noqon jiray korkiiduu ku dul cibaadaysan jiray iyo muraaqabuu ku dul samayn jiray iyo yani waxa weeye waa ku dul wardin jiray iyo yani waxa weye waa ku dul ducaysan jiray waxaas dhammaanteed ma jirin cabdullahi bni cumar aa saxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mid a ah, culamadii saxaabada ka mid a ah. cubaydullah oo ka soo warinaya cabdullaahi bni cumar wuxuu odhanayaa cid saxaabada ka midoo sidaa weliba cabdilaahi samaysay lama hayo asxaabta kale xataa markay safar ka soo galaan ama safar u baxayaan markastoo ama ay safar ka soo galaan ama safar u baxayaan may booqan jireen xabaasha nebiga cabdullahi bni cumar baa taaba la gaar noqday dee haddii waxa weeye wakti kasta in lasoo soo booqdo ay tahay maxay markaa saxaabadii rasuulku u samayn waayeen maanta kale waxaa soo aroortay inay taabiciintii aalubeydka ahaa inay ku inkireen dadka qaarkooda ku noqnoqonaya axbaasha nebiga sala allahu alayh wasalam cali ibnu xusein oo kale markaysaga waxa uu arkay nin xabaasha nebiga markaysaga marba soo gelaayo meel yaroo bannaan oo ka soo gelaaya halka qabriga nebiga dabeedna halkaa ku ducaysanaya markaasuu u yeedhay fadacaah markaasuu dabeedna wuxuu ku yidhi markuu u sheegaa xadiid aan aabbahay ka maqlay aabbahayna awowgay ka maqlay markaasuu xadiidka u sheegaya laa tatakiduu qabrii ciida wasalluu calaya faina salaatakum tablugunii xaysumaa kuntum marka xadiidka waxaa ku sugnayd aarka waxaa weeye caliy bnu xusayn fanahaahu waa ka nahiyey arrinkaa ficilkaa inuu sameeyo u diidey waxaanu u deliishaday xadiidka laa tattakhidu qabrii ciidan qabrigayga ciid ha ka yeelanin marka waxaa weeye calaa kulli xaal waa taxriif xadiidka la bedelaayo macnaha lagu fasiraya saas aawadeeda alcalaamatu ibnu lqayim kitaabkiisa ikhaasat lahfaan waxa uu tilmaamaya waa taxriif buu odhanaya shaikhulislaam ibnu taymiyana saas ila buu tilmaamaya iqtidaa siraaط mustaqiimka inuu habaan filaya waayo sida waxa weeye markaa cali bnu xusayn taabicigaasi siduu ka fahmay qurbu daar iyo qurbu nasab baa labaduba ku suganta waa mida waa aalu beytkii waa dirkii faatima faatima binti rasuul waa ayeeyadii ruma oo aabbihii dhashay marka waxaa weeye ziyaarada qabriga nebiga sala allahu alayh wasalam ya waxa ku saabsan ila nebigu waa awowgiiye dadka waa ugu aqoon badan yahay madiinana waa ku dhasho waa ku koray waa ugu aqoon badan yahay marka qurbu daar iyo qurbu nasab labaduba ku sugan yihin marka fahamkoodu saasuu ahaa calaa kulli xaal fahm khilaafsan markaysaga fahamkii yani salafka saxaabadii iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciintu siday u fahmeen fahm khilaafsan in lala yimaado maaha kamaa saara yafcaluhu kaiiru min cubaadi اlqubuur say samaynayaan yani nebigu waa reebay sala allahu alay wasalam si ay samaynayaan dad fara badan oo ka mida kuwa xabaalaha caabuda xabaalaha kuwa caabuda ka mida yajcaluuna liman yactaqiduunahu waxay u yeelayaan cid ay ictiqaadinayaan ay markaa u rumaysan yihiin inay awliye yihiin oo min alamwaati kuwa dhintay ka mida awqaatan waktiyo macluumatan la yaqaano yajtamicuuna fiiha ay ku kulmayaan ku ururayaan cinda qubuurihim xabaalahooda agtooda ay ku ururayaan yansukuuna laha almanaasik iyagoo u qalaaya yani waxa weeye waxyaalo la qalo xoolay u qalayaan wayackufuuna calayha waa dul ictikaafayaan waa laai waa dul laazimayaan asxaabtii rasuulka sala allahu alayh wasalam hal ruuxoo lagama hayo yani xabaasha nebiga aan wax ku dulqal la yidhi khayr tahay maxay u samayn waaye hadday khayr tahay maxay u samayn waaye qole rasuulku waa diiday sal allahu alayh wasalam laa caqra fi lislaam xalaal wax lagu dulqalaa islaamnimada kama mid aha rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam waa xadiis saxiixa ah. abu daawuud baa sunankiisa kusoo wariyey xabaal wax lagu dulqalaa islaamnimada kama mid aha ruuxa markaysagaa mayd wax u qalaaya ama xabaal ku dulqalaaya oo ka doonaaya markaysaga waxba barako iyo balaayo inuu ka daafaco ka rabaana milada iyo diinta islaamka waa ka baxay waa kaafirun billah foorfoorarsiga uu foorfoorarsanaya waxba u tari mayso diintii islaamka waa ka gaaloobay waa mushrik ilaaha uu caabudayaa waa kaa uu wax u qalaayo in lagu kadsoomo maaha haddii la arko isagoo foorfoorarsanaya kama yacrifu dalika kulu axadi min annaasi min afcaali haؤulaءi اlmakhduuliin siduu garanaayo taas cid kasta oo ka mida dadka uu ku garanaayo min afcaali haؤulaءi اlmakhduuliin kuwaa la hoojiyey ee hidaayadii laga qadiyey ficiladooda iyo waxay samaynayaan sida lagu yaqaano aladiina tarakuu cibaadat allahi kuwaasoo ka tegay cibaadada ilaahay la caabudaayo alladii kaasoo ilaahaasoo khalaqahum abuuray warasaqahum arsaaqaaya uma yumiituhum intaa dabeedna dilaaya wa yuxyiihim noolaynaya wa cabaduu cabdan min cibaadi illaah waxay caabudeen addoon addoommada ilaahay ka midoo saara taxta aطbaaqi alard yacni noqday lakabyada taxta aطbaaqi eh, sara saara noqday taxta aطbaaqi tara ciidda tabaqyadeeda ama lakabiyadeeda hoosteeda ku sugan laa yaqdiru aan kari karayn calaa an yajliba linafsihi inuu usoo jiido naftiisa nafcan waxtar inuu usoo jiido aan kari karayn walaa yadfacu canha daran wax dhiba inuu ka daafacana aan kari karayn yani naftiisii baanu waxba taransan karayn ma cid kale wax u tari karaa rasuul lahi mxamed sal اlahu alayh wasalam wuxuu ku yihi laa ugni cankum min allahi shaya xagga ilaahay waxba idinkama tari karo xataa inantiisii muxuu ku yidhi faatima binti rasuul oo aadka u jeclaa yaa faatimatu binta muxammadin saliinii min maali maa shi'ti la ugni canki min allahi shaya xoolahayga maanta waxaad doonto iga weydiiso ayuu rasuul lahi maxamed ku yidhi sal اlahu alay waslam inantiisii faatima uubadkiisana ugu jeclaa la ugni canki min allahi shaya xagga ilaahay waxba kaagama tari karo rasuullahi maxamed baa inantiisii caynkaa ku yidhi ubadkiisa ugu jeclaaya faatima ahayde bal ruux kale muxuu cid kale u tari karaa laa yaqdiru calaa an yajliba linafsihi nafcan walaa yadfac canha daran kaasaan u kari karayn inuu naftiisa wax markaa waxtara u soo jiido ama wax dhiba ka daafaco kama qaala rasuul lahi sal allahu alayh wasalam siduu rasuulka ilaahay ba uu yidhi fima amarahu allahu an yaquul yacni hadalkuu ilaahay amray inuu yidhaahdo iyadoo uu ka mid yahay laa amliku linafsii nafcan walaa darra yani laa amliku u hanan maayo linafsii naftayda nafcan wax waxtara walaa daran iyo wax dhibaata ah midnaba u hanan maayo ila maa shaa allah yani qadarka uu ilaahay qadaro oo doono inaan markaysaga u tara mooyaane wax kale yani dhib iyo dheef naftayda uma tari karo cid kale iskaba dhaaf fandur u fiirsa buu ku yihi kayfa qaala sidee buu u yidhi sayidulbashari bini aadamka kii ugu mudnaa oo rasuulullaahi ah sala allahu alayh wasalam wa llahi min khalqih kuu ilaahay doortayna ah oo khalqigiisa ka doortay biamri rabbi amarkii rabbigii uu ku yidhi annahu laa yamliku linafsihi inaanu u hananaynin yani nebi moxamed sala allahu alay wasalam nafsii naftiisa daran dhibaato walaa nafcan iyo dheeftoon midnaba aanu ahanan wakadalika saasoo kale qaala wuxuu nebigu yidhi fiima saxa canhu yaday ku dhex sugan tahay hadalka ka asaxee ka sugnaaday yaa faatimatu binta muxammadin faatimo ina muxammed ahay laa ugni canki min allahi shaya xagga ilahay waxba kaagama tari karo faida kaana haada hadduu kaasi yahay qowla rasuuli sala allahu alay wasalam hadalkii rasuulka fii nafsihi naftiisa uu ka yidhi wa fii akhasi qaraabatihi bihi xigtadiisa ciddii ugu khaasnimada badnayd iyo ubadkiisa ciddii xigtadiisa ugu khaasnimada badnayd ugu dhowaanshaha badnayd oo inantiisii ah oo uu yidhi inamaa faatimatu eh, badcatun mini oo waslad iga mida faatima yudiini maa aadaaha faatima waa waslad iga midoo wixii dhibaa idhibaya haddana muxuu ku yidhi dee waxba ilaahay kaagama tari karo dadka qaarna maanta waxay leeyihiin Eh, sheekh hebel baa markaysa waa yani naartana dhaafinaya ama waxa weeye jaylaani baa yidhi cid markaa dadka igu taxanee muriidiinta ila ah ee wardigayga akrida ee yani kuwaas hal ruuxoo ka mida ah hadduuba naarta galo naartaba intaan cadhuufo ku tufo bay baktiyaysaa shurururuq hadda ka warran aniga isku kay halleeyay kuleeyihin wuxuu yidhi isku kay halleeya cid aniga igu taxani naarta geliba mayso hadday gasho waa baktiinayaa naartaba dad baa rumaysan waana forfororsanaya ka war mid kale wuxuu ku leeyahay reer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 waxyaalaha yani ku inshaadaan waxaa ka mid a ah ee qaadiriyadu khaasatan uweysiyadu inay yidhaahdaan ziyaaratu qabrihi qabriga uweys siyaarada la siyaartaa xajun xaj weeye kama qaala rasuulu اllah siduu rasuulka ilaahay uu yidhi waa iftiraa rasuulka sala allahu alay wasalam lagu been abuuranaayo waxay ka dhigayaan inuu rasuulku sala allahu alayh wasalam yacni yidhi qabrigiisa waa loo xajin karaa ama xaj bay u dhigan tahay ana bail waa iftiraa waxaana jirta suufiyada qaarkood inay rasuulka sala allahu alayh wasalam been abuurka ay ku been abuuranayaan inay bannaystaan markuu suyuuti ka hadlaayo kitaabkiisa alfiyada ee musطalax alxadiidka ah wadaaciinta kuwa rasuulka sala allahu alayh wasalam ku been abuurta wuxuu yidhaahdaa wa sharuhum suufiyatun wadacuu muxtasibiina alajra fima yaddacuun waxaa ugu shar badan kuwa wadaacintae been abuurtaa kuwa suufiyaa baa ugu shar badan iyagoo ajar niyeysanaya sida iyagu sheeganayaan marka wadaacinta ama kuwa rasuulka ku been abuurta waxaa ugu shar badan kuwa suufiyada ee wadaacinta ku been abuuranaya rasuulka sala allahu aleyh wasalam baata uu qoray mid eh, raafidada ka mid ah oo mufiid ibnu nucmaan la odhan jiray wuxuu alifay kitaab la yidhaahdo manaasiku xaji اlmashaahid mashaahidda iyo xabaalaha iyo waxa laga dul dhisay xajka loo soo xajinaayo manaasigteeda ayuu kitaab ka qoray waa hore ayuu qoray afar boqol iyo saddex iyo toban markay hijradu ahayd buu dhintay yani raafida weligeedba waxan waa ka shaqayn jirta waayo meesha shirkiga iyo beleda iyo xabaalaha in la caabudo iyo awliyada in la caabudo iyo meesha ay muslimiinta ka soo gashay waa min araafida raafidada shiicada ayay muslimiinta beladaasi uga timi markaasaa dad kalena kaga dayday oo ku raacay marka yansukuuna laha almanaasik bimacnaa manaasik alxaj bay u samaynayaan oo u fasirmi kartaa ama markaysaga waxay ku noqon kartaa daahir waxaynu joognay faإida kana hada qawla rasuuli اlahi salى اllahu عalيه wasalam fii nafsihi wa fii akhasi qaraabatihi bihi وaxabihim ilayhi fama danuka bisa'ir اlamwaati aladiina lam yakunuu أnbiyaءa macsuumiina walaa rusula mursaliin haddii rasuul llaahi moxamed sala allahu alayh wasalam waxa uu naftiisa ka yidhi iyo xigtadiisa u cidda ugu gaarnimada badnayd ee ugu dhowaanshaha badnayd waxa uu ka yidhi iyo cidda uu u jacaylka badnaa xigtadiisa ugu jacaylka badnaa hadalka uu ka yidhi hadduu kaa yahay ou yidhi yaa faatimatu binta muxamadin la ugni canki min allahi shay-a salnii min maali maa hiti laa ugni canki min allahi haya maxaad u malaynaysaa kuwa kale ee dhintay ee lam yakunuu ambiyaaa macsuumiin walaa rusula mursaliin kuwaasoo nebiyo macsuumiina oo dembiyada laga dhowray aan ahayn rasuullo la soo dirayna aan ahayn maxaad ka filaysaa inay iyagu yidhaahdaan waxbaanu kari karraa oo awoodi karraa mise inay iyaguna yidhaahdaan laa ugni canka bal haayatu maa cinda axadihim waxa ugu badane midkood agtiisa ahaaday annahu fardun min afraadi hadihi اlummati اlmuxamadiya waa inuu yahay uun ruux ka mida ee ummadda nebi moxamed sala allahu alayh wasalam afraaddooda mid ka mida inuu yahay weeye wa waaxidu min ahli hadihi almillati alislaamiya iyo mid ka mida inuu yahay diintan islaamka cidda u ehelkaa ruux ka mida inuu yahay haayada midkood waa kaas waa taabic liaxad اlambiya yani waxa weeye nebiyada qaarkood ayuunbuu markaysaga waxa taabic u yahay marka matbuucii la raacayay hadduu yani yidhi ilaahay xaggiisa waxba idinkama tari karayo taabicii raacayey ee uu markaa yani nebigaa ku dayanayey bal maxaad ka filaysaa fahuwa ajazu ajazu an yanfaca aw yadfaca canha darara waa ka taag daran yahay waajaz waa ka taag daran yahay an yanfaca inuu anfaco aw yadfaca canha dararan ama dhibaato uu ka daafaco wa laa yacjizu can shayin sidee baanu shay uga caajizayn oo yani aanu u kari kari waayeyn qad cajaza canhu rasuul lahi sal اllahu wasalam shaygaasoo rasuulki ilaahi sal اllahu alيyه wasalam uu kari kari waayey wuxuu rasuulku awoodi kari waayey atbaacdiisu siday u kari karayaan waahbara bihi ummatahu kama ahbara canhu uu ummaddiisana uga warramay kama ahbara canhu siduu uga warramay wa amarahu u amray bian yaquula linnaas inuu dadka ku yidhaahdo oo ilaahay amray inuu dadka ku yidhaahdo biannahu laa yamliku linafsihi darra walaa nafca inaanu isagu yani nebi moxamed sala allahu alayh wasalam aanu naftiisa u hananayn dhib iyo dheef midnaba wa laa yuqni can akhasi qaraabatii min allahi shay-a yaynaanu ka anfacayn oo ka daafici karayn xigtadiisa cidda ugu khaasnimada badan ee ugu dhowaanshaha badan xagga ilaahay inaanu waxba ka daafacayn fayaa cajaban yani dadaw la yaaba la yaabitaan ay fayaa qawmi icjabuu cajaban la yaab la yaaba kayfa yaطmacu siduu u tamaaciyayaa u rajaynayaa man lahu adna nasiibin miday u sugnaatay dheefka ugu yar oo min cilmin cilmi ah aw aqala xadin aw aqalu xadin ama markaysagaa nasiibka ugu yar nasiib iyo xad waa isku macno oo min cirfaanin garasho ah yacnii dheefka ugu yar oo garasho ah kay uu sugan tahay siduu u tamaaciyayaa u rajaynaya an yanfacahu inuu anfaco oo wax taro aw yadurahu ama uu dhibo fardun min afraadi hada الnabiy yacni ruux ka mida ummadda nebiga ummaddiisa yani markaa ka mida afraadda ummadda nebigaa ka mida aladii nebigaasoo yaquulu can nafsihi hadihi اlmaqaala yani ka odhanaaya naftiisa odhaahdaas wاlxaalu anahu fardu min ataabiciina lahu almuqtadiina bisharci xaaladduna waxay tahay inuu markaa ruuxaas fardigaasi yacni kaas marka waxa weeye dadka qaar ay tamaaciyayaan inuu yahay yacni ruuxun ka mida cidda raacaysa nebigaas ee ku dayanaysa sharcigiisa fahal samicat udunaaka miyay maqashay labadaada dhegood arshadaka allaahu ilaahay ha ku hanuuniye bidalaali caqlin caqli baadinimadiis oo abara dalaalka ama baadidaasoo akbara ka weyn min hada dalaali baadidaas alladii kaasoo waqaca yani ku dhacay fii cubbaadi ahli اlqubuur kuwa dadka xabaalaha u ehelkee ku jira ee xabaalan kuwa caabudaaya baadidaa ku dhacday ee bimacnaa ay sameeyeen ay ictiqaadiyeen baadi ka weyn miyay labadaada dhegood maqashay inaa lilaahi wa ilayhi raajicuun xagga ilaahay yani inaa lilaahi allah baynu u sugnaanay oo ilaah baa iska keen leh ilaahay baa ina leh oo inagu tasarufaaya wa ilayhi raajicuun xagga ilaahayna waa u noqonayna intaha min sharxi suduur yani risaalada uu sheikhu hadal ka soo naqliyey waxa dhaha sharxu suduur bitaxriimi rafci اlqubur yani sheekh markaa callaama maxamed ibn cali ashawkani baa alifay almuhim xabaalaha markaa talaxtega lagu talax tegayaa waa asbaabta keensatay yani baadiyowga lagu baadiyoobaayo dadka xabaalaha yani ku aasan ama shirkiga waxa la yidhaahdo waa arrinka sababaaya saas aawade alcallaama alcimaad ibnu kaiir